waafaqsan sideeda bisha sana shanaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaan waxaan halkan ka gudagalaynaa inaan sharaxno manduumo magaceeda la yidhaahdo almanduuma almiimiya fi lwasaaya waalaadaab alcilmiya manduumadaas waxaa iska le sheikhu alcalaama xaafid ibnu axmed alxakami oo geeriyooday calayhi raxmat ullah kun saddex boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii hijiriga muddo hadda laga joogo lixdan iyo saddex sano nin shooqa caana buu ahaa calayhi raxmat ullah aqoon badan ayaa la kacabsi lagu sheegay kutub badanna ka tegey iyo cilmi badana uu dadka dhaxal siiyey wuxuu ku dhashay ama ka soo jeedaa gobolkan tihaama la yidhaahdo ama jezan oo sacuudiga ka mid ah halkaasoo asal ahaan reerkiisu dego ee waxaa mashaa'ikhdiisa ugu muhiimsanaa nin la dhihi jiray a-sheekh cabdalla alqarcaawi oo dhulkaas safar ku ee cilmi badan iyo towxiidkiiyo sunnadana ka faafiyey sheekh xaafid ibnu axmed alxakami horaan baynu kutubtiisa qaar ka mida u akhrinay ama u daraasaynay waxaa ka mid ahaa sullamu lwusuul ilaa cilmi alusuul isagaa iska leh wuxuu ku sharxay waa manduumo isagana waa tix uu kaga hadlay cilmiga towxiidka wuxuu ku sharxay manduumada kitaabkiisa macaarijuulqabuulka oo aada u qiimo badan wuxuu ahaa nin sheekhoo ilaahay u fududeeyey inuu culumta shareecada uu taxo oo uu nadmi ka dhigo saas daraaddeed wuxuu leeyahy manduumaad aada u fara badan buu leeyahy oo culumta shareecada ku saabsan Eh, wuxuu leeyahay qasiido la yidhahdo alqasiida alhamsiya oo islaamka iyo wanaagiisa iyo dadka in loogu yeedhay uu kaga hadlayo kutubtiisa waxaa ka mid a ah caanka aclaamu sunna almanshuura kitaabkan ad aragteen isagana lictiqaadi طaa'ifa annaajiya almansuura eh, wuxuu kutub ka alifay cilmiga faraa'idka wuxuu ka alifay eh, sidoo kale cilmiga mustalaxa culum fara badanoo culuumta diin shareecada ka a ah ayuu kutub ku leeyahy sheekhaasaa iskale manduumada ee magaceedu san sheegnayba almanduuma almiimiya fi lwasaaya walaadaab alcilmiya waxaan u dooranay bisha ramadaan in waxay ka hadlaysaa qodobo aada muhiim u ah oo maalan waxay ka hadlaysaa cilmiga barashada diinta iyo ahmiyadda ay leedahay ayay manduumadu ka hadlaysaa sheekhu ku dheeraanaya wuxuu ka hadlayaa oo ummadda u dardaarmaya qabsashada kitaabka qur-aanka ah sidoo kaleeto wuxuu ka hadlayaa qabsashada sunnada nebiga sal alla aley wasalam wuxuu ka hadlayaa aadaabta looga baahan yahay ruuxa cilmiga baranaya daalibul cilmiga aadaabta laga rabo wuxuu kaga hadlayaa cilmiga faraa'idka waxbuu kaga taabanayaa cilmiga dhaxalka wuxuu kaga digi doonaa manduumada aakhirkeeda culuum khaldan oo bidco ah oo aan nafci lahayn ayuu kaga digi doonaa wuxuu ka kooban yahay manduumadu waxay ka kooban tahay laba boqol iyo afartan iyo toddoba beyd bay ka kooban tahay taqriiban waxaan isku daynaa insha allahu tacaala ramadaan labaatankiisa hore inaan dhammayno hadii ilaahay inoo fududeeyo tabaaraka wa manduumadu waxay leedahay shuruux baa jirta culimmadu sharaxday waxaa sharxay sheekh cabdirasaaq ibnu cabdilmuxsin alcabaad albadr tacliiq buu leeyahay aada u qiimo badan waxaa sidoo kale sharax leh sheekh cabdilkariim ibnu cabdalla alkhudayr baa isaguna sharax ku marka aad baa loogu loogu adeegay wayna faa'iido badan tahay manduumadii oo marka inoo bilaabatay waata wuxuu leeyahay sheekhu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiina calى aalaa'ihi wahuwa ahlu اlxamdi wاlnicami di lmulki wاlmalakuuti اlwaaxid الصamd اlbari اlmuhaymin mubdi اlkhalqi min cadami man callama الnaasa ma laa yaclamuuna wabilbayaani anطaqhm wاlkhaط bاlqalmi ثuma الصlaaة clى اlmukhtaari akrami mabcuuثi bkhayri huda fi afضل اlأmm wاlآli wالصaxbi wاlatbaaci qaطibaة wالtaabiciina bإxsaan linahjihimi ma laaxa najm wma shamsu الضuxى طalcat wacaddu anfaasi ma fi اlkowni min nasmi wuxuu ku bilaabayaa ilaahay inuu u mahadceliyo tabaaraka wa tacaala wuxuu kaga danayaa qur-aanka kariimka ah oo ilaahay uu ku bilaabay xamdiga iyo sidoo kaleeto aimmadii salafka in badanoo ka mid ah oo xamdigaa ku bilaabi jiray alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ammaan iyo mahad dhammaanteed isagaa iska leh allihii rabbialcaalamiina uunka rabbigiisa ah makhluuqaadkao dhan iska lahaa calaa aalaa'ihi ayuu xamdigaa ku mudan yahay nicmooyinkiisa korkooda wa huwa isagu alle ahlulxamdi mahadinta midka ehelka waa ah waay waa midka mudan wanicami nicmooyinka addoommadu ay haystaanna midka ehelka oo isaga iskale allihii mulki mulkiga u saaxiibka ahaa waalmalakuuti milkiga xeesha dheer u saaxiibka ahaa alwaaxidi keligii ahaa alsamadi sayidka dhammaystiran ahaa albari baariga ahaa oo addoommadiisa ixsaanka iyo fadliga u sameeya al almuhaymini wax walba og oo la socda mubdil khalqi khalqigi iyo makhluuqaadka abuuray min cadamin jirid la-aan ka abuuray iyagoon jirin wax jira ka dhigay uu ku bilaabay kadibna allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa ayuu qaar ka mida tiriyey xamdiga ayuu ku bilaabay saasay culimadu ahaan jireen kitaabka ilaahi oo ku dayanaya iyo nebiga sal ly waslam khutabkiisa xamdigaasuu ku bilaaban jiray xamdiguna waa in ilaahay lagu ammaano tabaaraka wa tacaala iyo afcaashiisa dhammaystiran ayb xamdigu waa laba nooc ama laba shay baa yaa keena mid waxa weeyaan alle tabaaraka wa wuxuu ku ammaanan yahay asmaadiisa wanaagsan iyo sifaatkiisa dhammaystiran oo sidiisaba ammaanta wuu leeyahay leanna ceeb male dhimanaan male mar hadduusan ceeb iyo dhimanaan lahayn oo dhammaystiran yahay ammaande waaba iska leeyahay min hadihi alxaydiya waa dhanka koobaad waa dhanka labaadi wax weeyaan nicamka addoommadu ay haystaan dhammaantood isagaa bixiyey wax kastoo laysku ammaano laysugu mahad celiyo isagay ka soo jeedaan dhankaana waa dhanka labaad oo muxuu ahaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ammaantiiyo mahadda ku mudan yahay waa midda uu tilmaamaya sheikh islaam ibnu teymiya caleyh raxmatullah markuu leeyahay walxamdu nowcaan xamdu cala ixsaanihi ila cibaadihi wa huwa min ashukri wa xamdun limaa yastaxiquhu huwa binafsihi min nucuuti kamalihi marka labadaaba xamdigu labadaa nooc waay <clears throat> labadii noocba marka naadimku uu sheegay labadii noocba wuu sheegay nooca koobaadi wax weeyaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiina calaa aalaa'ihi nicamkiisa iyuu ilaahay ku mahadsan yahay wa huwa ahlu lxamdi waannicami ta labaadna wax weeye waa sifaadkiisa dhammaystiranoo asmaadiisii iyo sifaadkiisii buu dabadhigayo dilmulki walmalakuuti alwaaxidi alsamadi albari lmuhaymini mubdi lkhalqi min cadami sifaadkiisii buu dabadhigay marka labadaa dhinacba rabbi tabaaraka wa tacaala waa ku ammaanan yahay waana ku mahadsan yahay ayb ammaantaa iyo mahaddaa dhammaystirane sidaa u dhammaystiran isagoonbaa iska leh allah tabaaraka wa tacaala allihii rabbilcaalamiina ahaa caalamiintu waa makhluuq oo dhan baa soo gala rabbigana waxaa la yidhahdaa macaani badan baa kelimadaa ku jira alrabu bimacna alkhaaliq alraasiq almaalik almutasarif almuslix inta wuu noqdaa waa midka iska leh waa ka maamula waa ka nicamkiisa ku barbaariya waa ka yani wax wey u taliya waa ka intaasoo dhan baa soo wadagelaya rabbi saas daraaddeed qur-aanka kariimka markaad u fiirsataan adciyada addoommadu markay ilaahay baryayaan kelimada ismiga ugu badanee ilaahay ugu yeedhaan rabbana waay ama rabbi lanna macaanida uu xambaarsan yahay baa aad u fara badan iyo mxuah sifaatka uu ambaarsan yahay ayb marka rab اlcaalamiin calى aalaa'ihi alaalaa hiya اnicam waa nicmooyinka waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati الraxmaan fabiأyi aalaaءi rabbikuma tukadibaan aalaa bimacnaa anicam waay nicmooyinkiisa aan la tira karin oo ilaahay kariimka inoogu sheegay wa huwa ahlu اlxamdi wاlnicami waxaa laga wadaa isaga ayaa mudan oo xaqiiq ku ah ammaan iyo mahadinba waa kii xadiidkii fii saxiix muslim ku yaalay nebigu sal ly wasalam markuu rukuucda ka soo tooso waa kii dhihi jiray ahlu hanaa'i walmajdi axaqu ma qaala alcabdu ahlu hanaa'i walmajdi axaqu ma qaala alcabdu ilaahay ehel buu u yahay isagaana mudan ammaanta iyo sharaf iyo qiimo dhammaantii kadib baa sheekhu wuxuu yidhi dilmulki waxay ka bedelan tahay lafduljalaalaah alxamdu lilaahi ayay bedel ka tahay dilmulki marka mulkigana waa la yaqaanaa waa lahaanshaah oo sifaatulmulkina ilaahay waa leeyahay tabaaraka wa tacaala makhluuqa oo dhanna addoommadiisi way isagaa iska leh marka xigana isagaa maamula intaasba rabbi tabaaraka wa tacala way soo gelaysaa oo addoommadu waa u baahan yihin rabbigood tabaaraka wa tacaala waalmalakuuti kelimatu malakuut iyadana waa masdar mulki oo kale waaye laakiin waxaa lagu siyaadiyey waaw iyo ta baa lagu siyaadiyey marka waxay kutusaysaa mubaalaqa yacni sida cilmiga sarfiga muxuu ahaay culimmadu ku taqriiriyeen yani wasanka facaluut waxaa loo isticmaalaa mubaalaqa saas wey facaluut sida maalan rahabuut oo kale raxamuut oo kale malakuut oo kale yacni waxa weeye waa milki e, dhammaystiran waaye kelimatulmulki iyo malakuut asalka waa isku macno laakiin malakuut baa ziyaado wadata macno ziyaada bay wadataa leanna sida la yidhaahdo aziyaadatu fi lmabna tadullu calaa ziyaadatin fi lmacna saas wey kelimadu marba hadday ta kale ka xuruuf badan tahay inta badan macno way la dheer tahay ziyaada saasay marka qur-aanka iyo sunnadana waa la isticmaalay malakuutkaasi oo allahu tabaaraka wa tacaala qur-aanka waa ka yidhi qul man biyadihi malakuutu kulli shay yani milku kulli shay way fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay xadiidka nebigana sal ly wasalam waa ku timid rukuucda iyo sujuudda ducadooda subxaana diljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadam marka almalakuut wاljabaruut wاlraxamuut facaluut yani ziyaaday kutusaysaa macnaha ayb dil milki wاlmalakuuti milkiga dhammaystiran u saaxiibka alwaaxidi keligii ahaa midka ahaa ismun min asmaءi اllahi اlxusna waa macnahuna waxa weeyaan almutafaridu bisifaati اlmajdi wاljalaal allaha tabaaraka wa tacaala la goonida ah sifaadka dhammaystiran waaxidun fii daatihi laa shabiiha lahu wwaaxidun fii sifaatihi laa mahiila lahu wawaaxidun fii afcaalihi laa shariika lahu wawaaxidun fii uluuhiyatihi falaysa lahu nidun fi lmaxabati waltacdiim waldulli walkhuduuc yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala daatadiisa mid buu ku yahay oo daatadiisa wax shabaha ma leh wax yacni u eg ama la mida ma jiro sifaadkiisa iyo asmaadiisana ilaahay mid buu ku yahayoo ayadana wax kula mida ma jiro sifaadkiisa ma jiro afcaashiisina mid buu ku yahayoo waxa kownka uu ka samaynayo lalama wadaago uluhiyada oo cibaadada addoommada uu samaynayana ay u samaynayaanna mid buu ku yahayoo cibaadada lalama wadaago alwaaxidu intaaso dhan baa soo gelisa waaxid fii daatihi wa waaxid fii asmaahi wa sifaatihi wa waaxid fii afcaalihi wa waaxid eh, fii uluhiyatihi wa cibaadatihi intaasoo dhan keli buu ku yahay rabbi tabaaraka wa tacaala lalama wadaago macnaha ayb asamadu iyadana waa ismun min asmaa illaah suurat likhlaas ku yimid qul huwa allahu axad allahu samad ismun min asmaa illaahi waay culimmadu markay fasirayaan macaanii kala gidsan bay ku sheegaan laakiin markii laysu geeyo waa asayid alcaiim asayid alcaiim waa sayidka weyn ee cilmigiisiiyo xikmaddiisiiyo qudradiisiiyo sifaadkiisu dhammaystiran yihiin ee addoommadiisa ka kaaftooma isagana loo baahan sayidku saasuu ah waa sayidka kaaftoon isagana aan laga kaaftoomin waay khalqigoo dhan baa u baahan asaguse ma baahna yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallah huwa alhaniyu alxamiid sayidku marka waxa way ismin min asmaa illahi waay wsamadu kadalika ayb albaru kadalika ismun min asmaa illaahi waay quraanka aanka kariimku ku soo arooray inaa kunna min qablu nadcuuhu inahu huwa albaru alraxiim albaru ayb macnahiisana waxaa laga wadaa waa allaha tabaaraka wa tacaala yacni ixsaankiisa iyo birigiisa iyo samafalkiisa addoommada ay shamrisay oo addoommadiisa gaadhsiiyey albaru waa midka baariga ah bimacnaa addoommadiisa ixsaanka iyo samafalka u sameeyey ayb saasaa laga wadaa nicamka kuwa qarsoon iyo kuwa muuqdaba almuhayminu kadalika waa ismun min asmaa'i illah ilaahay magacyadiisa magac ka mida weeye fii suurati alxashri aakhirkeeda waa ka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku sheegay ismigaana waxaana laga wadaa almuhaymin almuطalic calaa khafaaya alumuur wa khabaaya suduur arrimaha qarsoon iyo laabtiyo qalbiga waxa ku qarsoon allaha ogsoon waay alladii axaata bikulli shayin cilma wa axsaa kulla shayin cadada shay walba allaha koobay baa laga wadaa almuhaymin cilmina wuu ku koobay awoodna wuu ku koobay wax ka hoos bixi kara ma jiro macnaha ayb mubdi lkhalqi min cadamin allaha addoommadiisa yacni waxa weeye bilaaba jiritaan la'aan ka bilaaba ayagoon jirin bilaaba wax jirana ka dhiga waa yacni waxa weeye isagaa amaamuda isagaa rabbi unka isagaa bilaaba ayagoon jirin buu wax jira ka dhiga leanna wax makhluuqaadka o dhan sidaas waay الله yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wa huwa aladii الخلق alkhalqa uma yuciiduh ilaahay isagaa khalqigiisa abuuris bilaaba tabaaraka wa tacaala min cadamin jirid yani jiridlaan iyagoo waxan jiriyagoo wax jira aan ahayn man callama annaasa maa laa yaclamuuna wabilbayaani antaqahum waalkhati bilqalami ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinkiisii wax ka miduu tirinaya iyo sifaadkiisa man annaasa dadka baray maa laa yaclamuuna waxaynan aqoonin wa antaqahum ka hadliyey bilbayaani caddayn kaga hadliyey inay carabka waxooda ku caddaystaan waalkhadina kaga hadliyey wa antaqahum kaga hadliyey bilkhadi qoritaan bilqalami qalanka qalinka ay wax ku qoraan ilaahay tabaaraka wa tacaala nicamkiisa waxaa ka mid a bini aadamka inuu baray wuxuusan aqoonin lanna bini aadamku markuu imaanaya adduunyada waxba ma aqoonin ruux aqoon ku dhashay ma jiro wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an ilaahay uurka hooyadiin wuxuu idinka soo saaray idinkoon waxba garanayn waxal xataa aan dab iyo caano kala garanayn dhib iyo dheefaan kala garanayn markuu ilaahay idin soo saaray kadibna wuxuu idin siiyey xubnihii aad wax ku baran lahaydeen wa jacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata lacallakum tashkuruun xubnahaasaa marka keena bini aadamku inuu wax barto waa dhagaha maqalka iyo aragga iyo qalbiga kuwaasaa ilaahay siiyey kuwaasaa marka keenay bini aadamku inuu wax barto wailaa markuu imaanayo waxba ma yaqaano ayb isagoo jaahil u dhalanya ayb Eh, marka man callama الnaasa ma laa yaclamuun callama اlinsaana maa lam yaclam nabigeennana waxaa lagu yidhi sal lay waslam wacallamaka maa lam takun taclam wakaana fadl اllahi calayka cadiima marka cilmigu ama ka rususha la siiye ha noqdo ama malaa'igta la siiyey ama ka makhluuqa kale la siiyey kulligii waa fadli ilaahi waay kulligii waa fadli ilaahi ayb man callama annaasa maa laa yaclamuuna wabilbayaani antaqahum waalkhadi bilqalami wuxuu ka wadaa allah tabaaraka wa tacaala bini aadankii markuu wax baray haddana wuxuu baray siduu xaajadiisa ku caddaysan lahaa waxa qalbigiisa ku jira uu rabo siduu ku sheegi lahaa ku caddaysan lahaa buu ilaahay baray oo laba mid buu ku baray inuu carabka ka caddaysto oo uu hadlo oo wixii qalbigiisa ku jira uu carabku cabiro waa midda uu yidhi wabilbayaani antaqahum qaabka labaad ee ilaahay uu baray oo wax ku cadaysanayo bini aadamkuna waxa weeye wuxuu rabay inuu qoro waalkhadi bilqalami inuu qalin intuu qaato wuxuu rabay uu xariiqo markaa la fahmo ujeedadiisa labadaaba inuu wax ku cadaysto bini aadamku ilaahay baa baray tabaaraka wa tacaala qur-aankaana ilaahay uu ku tilmaamay rabbigeen tabaaraka wa tacaala cilmigaasi hadda laga hadlayo ee insaanka oo dhan baa ilaahay bare laleeyahay muminiinta khaas kuma ah culumta adduunya culum aakharaa soo wada gelaysa marka laleeyahay callama alinsaana maa lam yaclam soo maa waxaa laga hadlayaa insaankii oo dhan baa laga hadlaya gaalkiisa iyo muslimkiisa gaalka ilaahay wuxuu baray culumta adduunyada mu'miniintana ilaahay wuxuu isugu daray culumtii diineedoo ku khaasa iyo culumtii adduunyada wax ka yaqaanaan gaalada ilahay waa ka inoo sheego yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum haafiluun adduunka waa yaqaanaan marka cilmigaas waa laakiin ilaahay muslimiinta wuxuu ku karaameeyey culumta ka ugu khayr badan oo ah cilmiga diinta wabilbayaani antaqahum waalkhati bilqalami allah insaanka wuu ka hadliyey oo wuxuu kaga hadliyey inuu carabkiisa uu ku cadaysto ujeeddada uu leeyahay alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu lbayaan inuu wax caddaysto oo sheegto dantiisa yaa baray allah baa baray tabaaraka wa tacala markuu dhalanayo imaanaya adduunka markuu imaanayo waxba ma sheegan karo soo maha ilmaha yarkaa markuu dhasho yacni wax wey waan gaajaysna xataa ma dhihi karo waan xanuunsanahay ma dhihi karo waan oomanahay ma dhihi karo markuu wax dareemo wuu ooyi soo ma baray marka bini aadamka inuu sheegto baahidiisa sheegto inuu wada hadlo inuu wax isu sheego bayaankaas ilaahay baa baray oo laba mid ku dhacaya ama carabka ama qalinka labadaasaa u badan laakiin siyaabo kalena bini aadamku isku fahmaayo de wuxuu isku fahmaa ishaaradana isku fahmaa soo maa shanfaroodle isma fahmi wayay dhahaan soomaalidu shanfarood leh ayagoon yani wax weeyaan isku luuqada isfahmaynin bay haddana farta isugu miidaarahayaan waa la isku fahmi karaa laakiin labada asaaska bini aadamku wax ku cadaysto waa qoraalka iyo hadalka waaye labadaasuu marka tilmaamay ayb tan qalinkana waata rabbi inoo sheegayo alladii callama biاlqalm alladii callama biاlqalm marka wax saas waay yani tacliimta waxa la yidhahda altacliimu wtacliimu lkhai baa la yidhahda atacliimu nutqi waa midka hadalka nuqiguna waa waxaan ujeedaa khaigana waa midka qoraalka ah ayb meesha uu marka leeyahay wlkhai bilbayaani wlkhai bilqalami alkhaigaasi waxay ku cadfan tahay bilbayaan wabilbayaani antaqahum bilbayaan wuxuu ka hadliyey alle aadamihii buu ka hadliyey muxuu kaga hadliyey bilbayaan inuu carabka wax ku cadaysto wa bilkhaina wuu kaga hadlayey qoraal bilqalami qalinkaay wax ku qoraan ayb intaa markuu ilaahay u mahad celiyey nicamkiina sheegay sifaadkiina sheegay labadaasoo ilaahay mahad uu ku mudan yahay ayuu markaa wuxuu ku xijiyey naadimku iyo sheekhu inuu nebiga ku saliyo sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi marka uma asalaatu cala almukhtaari akrami mabcuutin bikhayri hudan fii afdali alumami uma intaa kadib asalaatu ammaan alle iyo duca malaa'ig iyo makhluuq cala almukhtaari kii la doortay korkiisa ha ahaadeen akrami mabcuuhin mid la soo diray kii ugu karaama badnaa ahaa bikhayri hudan lala soo diray hanuun midka ugu khayr badan fii afdali alumami ummadaha ummadda ugu fadli badna dhexdeedana la soo diray alsalaatu min allahi hanaa marka laga hadlayo ammaantu xagga markii salaadu xagga alle ka socoto bimacnaa waa ammaan ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annebiy ilaahay nebigiisa wuu ku salliyey waxaa laga wadaa bimacnaa wuu ammaanaa malaa'igtiiyo makhluuqa kale salligoodu innaga ka midnahayna waa duco oo nabigaan u ducaynayna sal alla alay wasalam uma asalaatu cala almukhtaari kii la doortay korkiisa ha ahaato ilaahay uu khalqigiisa ka doortay ila nabigeennu sal alla alay wasalam waa mukhtaar mukhtaarku waa kii ilaahay doortay oo uu addoommadiisa ka doortay ayb ambiyada ilaahay uu soo diray buu ugu fadli badnaa wuxuu ka mid yahay makhluuqa ilaahay si gooniya uu doorto u xushay leanna ilaahay malaa'igtana qaar buu ka doortaa dadkana qaar buu ka doortaa allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas rususha marka ilaahay baa xushay rusushuu haddana ilaahay sii kala fadilay marka akrami mabcuuin wa mid ilaahay soo diray oo uu risaaladiisa u soo dhiibay oo addoommada loo soo diray kii ugu fadli badnaa waayo xadiidka saxiixa waa ka nebigu uhi sal lla ly wasalam ana sayidu waladi adama yowma alqiyaamati walaa fakhraa adam intuu dhalay anaa sayidu amaaninta qiyaamada faanna ma ah buu nebigu sal lla ly sidaas weeye xadidka fi saxiixi muslim min xadiid abi hurayra hayrkii ayb marka nebigu sal lla ly akramu mabcuuin waay mid la diro kii ugu karaamo badnaa waay bikhayri hudan biafdali hudan haddana asaguna cid ilaahay dirto ugu fadli badnaa waxa lala dirayna wax cid lala diruu ugu ugu fiicnaa oo muxuu yahay waxa lala soo diray ya qur-aanka kariimka sooma waxyiga waay oo qur-aanka qur-aanku u horeeyo saas daraaddeed khayra hudan buu la yimid afdalu hudan buu la yimid hanuun khalqiga lagu hanuuniyo kii ugu fiicnaa buu la yimid oo de kitaabka qur kutubtii kale ka horeysay oo dhan isaga ka fadli badan nebi maxamed sal lay waslam kaasuu la yimid ayib saas daraaddeed baa khuabkiisa nebigu sal lay wasalam waa kii dhihi jiray ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah wakhayra alhudaa hudaa muxamed ama khayru lhadyi hadyu muxamed sal lay wasalam hanuunkii nebi maxamed la yimid wax ka khayr badan ma jiro fii afdali lumami ummada ta ugu fadli badan dhexdeeda ummada nebi maxamed sal alla aley wasalam yani u fiirsa isagu wuxuu ugu fadli badan yahay intii ilaahay soo diray wuxuu la yimidna wuxuu ugu fadli badan yahay wixii lala yimid kutub iyo waxyi lala yimid buu ugu fadli badan yahay ummaddiisa loo soo dirayna waxay ugu fadli badan tahay ummadihii dhammaantood bay ugu fadli badan tahay ayb beydkaasuu macaanidaasoo dhan ku kulmiyey ayb ummadda fadligeeda ayadana waa ka ilaahay qur ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ayb nabiguna sal lay slam xadiidka axmed iyo keyrkii soo saareen min xadiidi xakiim ibni mucaawiyata aabiyuu ka wariyey mucaawiya nebigu wuxu uhi sal lay waslam antum tuufuuna sabciina ummatan antum khayruhaa wa akramuhaa cala allahi tabaaraka wa tacaala waxaad dhammaystirteen toddobaatan ummadoodoo idinka horreeyey baad dhammaystirteen toddobaatanka ummadood idinkaa u khayr badan ilaahay agtiisana ugu karaamo badan taasuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi waaali wasalam ayb aayadaasaa tilmaamayso kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummaddan inay ummadaha ugu khayr badantaha waxaad ku garan <clears throat> jihooyin dhowr ah ayay markaad fiiriso horta waa ummad u taagan inay khayrkiiyo wanaagga farto xumaantana ay reebto khalaa'iqda marka la fiiriyo nafcigeedana iyadaa u khayr badan leanna inta ilaahay sabab uga dhigay oy gaalnimo ka saareen oy khayr u saareen oo towxiid u saareenoo janno sabab ugu noqonayaan tiro male sidoo kale wujuuda khayrkeeda waxaa ka mid waa ummadda ugu fara badan ummadaha ajiibay nebiyada marka aakhare laysu yimaado ummad nebi oo ugu badan ummadda nebi maxamed wey sal alla aley wasalam waxaa ka mid a maalan jannada dadka galaya waxaa ugu badan ummadda nebi maxamed sal alla wasalam rasuulku sal ley waslam xadiidka ibn mascuud wuxuu leeyahay raalli ma ku tihiin inaad jannada dadka gelaya rubcooda noqotaan haabay dheheen inaad saddex meelood meel noqotaan raalli ma ku tihiin haabay dheheen inaad ahlu jannaha niskii noqotaan raalli ma ku tihiin haabay dheheen markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla ley allaha naftaydu gacantiisa jirtaan ku dhaartaye waxaan rajaynayaa inaad ahlu jannaha niskooda noqotaan marka leanna waxa weeye wayna ka tiro badan tahay ummadihii kale wayna ka khayr badan tahay ummad nebi raacsan oo ka badani ma jirto dhinacyaha marka laga fiiriyo ummadda nebi moxamed sal aley wasalam waa khayr alumam waay macnaa sidaas daraaddeed buu wuxuu yidhi uu sheekhu ku tilmaamay walaali wاlصaxbi wاlatbaaci qaطibata wاtaabiciina bixsaani linahjihimi nebiga hadduu ku saliyey sal ley waslam meeshaas wuxuu halmaamay baa laga yaaba wallahu aclam sheekhu salliga nebiga inuu raaciyo salaaddii inuu raaciyo laana inta badan waa la israaciyaa salliga iyo salaamta marka waxaa dhici karta inuu halmaamay bay leeyahay walaali ah, cala almukhtaari bay ku cadfanta uma asalaatu cala almukhtaari kii la doortay korkiisa ha ahaato walaali wa cala alaali aalka korkiis korkoodana ha ahaato salaadaasi waasaxbi iyo saxaabada korkooda waalatbaaci iyo kuwii raacay qaatibatan dhammaantood xaalayihiin waataabiciina iyo kuwii raacay biixsaanin wanaagga ku raacay linahjihimi ariiqoodii kuwa ariiqooda maray caadatan waxaa eh, culimmadu eh, kutubta markay qorayaan ama markay hadlayaan in marka nebiga lagu saliyo sal lla ly la daba dhigo aalka iyo saxaabada iyo ummadda marka kelimatul aal hadda waxaa bimacna alatbaac baa la yidhaahdaa alaal hum alatbaac laakiin halkan hadda waxaa laga wadaa nabiga qaraabadiisa sal alla alay wasalam in qaraabada laga wado maxaa ku tusaya leanna saxaabadii gooni buu u sheegay atbaacdiiyo ummadda inteedii kalena wuu ka dabadhigay oo taabiciintii weliba atbaacdii buu sii dabadhigay halka waxaa laga fahmay marka aal halkan wuxuu ka wadaa nebiga qaraabadiisii sal alla alay mu'miniinta ahaa kuwii gaalada maaha mu'miniintii aalkii nabiga sal alla alay oo dadkii ama ha noqdo kuwii ee sakada iyo sadaqadu xaaraanta ka ahay ama aalkii kaliya qaraabadiisii kale ha noqoto waxaa soo gelaya aalka nebiga sal alla lay wasalam soo gelaya binasi lqur'aan soo ma qur-aanku saasuu waana isticmaalay qur-aanku kelimatu laal ama alahli yani waxaa loo isticmaalaa ninka xaasaskiisa iyo reerkiisa waa loo isticmaala qur-aankuna waa isticmaalay inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahl albeyt yaa laga hadlaya aayaduhiyay ka hadlayeen xaasaskii nabiga laga hadlay sal lay waslm ahl lbeyt waxaa soo gelaya caruurtii nabiga sal ley wasalam uu dhalay iyo dadkii ka farcamay aalkaasay soo wada gelayaan marka walaali korkooda iyadana salaadu ha ahaato wsaxbi iyo saxaabada asaxbi waa saxaabadii nebiga sal ley wasalam dadkii nebi maxamed nolosha kula kulmay ee ilaahay ku karaameeyey isagoo nool inay la kulmaan rumeeyaan iimaankana ku dhintaan ummadda inteeda kale la mid maaha asxaabu rasuuli lahi sal lay slm wasaxbi walatbaaci qaatibatan atbaacdaana wuxuu ka wadaa ardadii saxaabada yacni saxaabada dadkii la kulmay oo diinta ka qaatay oo rumeeyey nebiga sal alla alay wasalam iimaankana ku geeriyooday baa la yidhaahdaa taabiciin la yidhaahda ayagaasuu hadda ka wadaa waalatbaac ayb wataabiciina iyo dadka raacay biixsaanin ku raacay wanaag linahjihim ariiqoodii raacay waxaa laga wadaa kuwaa dambe ummadda inteedii kale waa yaani waxa weeyaan waa aal oo qaraabadii nebiga ah saxaabadoo ardadiisii ah ee muxuu ahaayey atbaac oo saxaabada ardadoodii ah iyo wataabiciina ummadda inteedii kale ee dariiqooda wanaagga ku raacday waa inaga qur-aanka kariimka ilaahay tabaaraka watacaala inoo sheegay u qaybiyey mxuu ahaayey ummadda nebiga sal alla alay wasalam uu ilaahay raalli ka noqday jannadana gelaya waxaa laga dhigay saddex muhaajiriin ansaar iyo altaabiciina lahum biixsaan waalsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhu marka intaa mid waay waa muhaajiriin ansaar iyo dadkii dariiqooda si wanaagsan ku raacay dadkii dariiqooda garab maray bimacnaa wax weeye kuwaasi ma gelayaan meesha way macnaha ridaha iyo jannada iyo wanaaggaasi saas daraaddeed buu sheekhu wuxuu ku daray waataabiciina biixsaanin taabiciina biixsaanin linahjihim ayb marka annaga hadda ma nihin eh, eh, saxaabana ma nihin fadligaa maanaa helin aalkii nebigii qaraabadiisana fadligaa maana helin taabiciintiioo ardadii saxaabada ana maanaan fadligaa helin laakiin waxaan heli karnaa haddaan dadaallo wax weeyaan wataabiciina biixsaani linahjihim dariiqii ay mareen inaan marnoon ku dadaallo saasaan kaasaa inoo furan macnaha taasaa inoo furan inagaiyo intii inaga dambaysaa intii inaga horraysayba maa laaxa najmun wamaa shamsu duxaa طalacat wacaddu anfaasi maa fi lkowni min nasami halkaa wuxuu kaga hadlayaa salaadaasi iyo salligaas uu nebiga ugu duceeyey sal lla aley wasalam sidoo kaleeto aalka iyo saxaabada iyo taabiciinta uu u raaciyo ugu duceeyey ayuu wuxuu rabaa inuu ku xeel dheeraado oo yidhaahdo mid fara badan ilaahu yani waxwey sii mid fara badan mid farabadaan markii la cabiri rabo siyaabo kala gedisan marka loo cabiraa culimadu siyaabo kala gedisan bay u cabiraan isagu sidan uga cabira marka salligaa salligaasi korkooda ha ahaato maa laaxa inta uu iftiimayo najmun xidig wamaa shamsu duxaa inta qoraxda barqinkii dalacad ay soo baxayso wa caddu anfaasi maa fi lkown kownka dhexdiisa inta ku jira neefsigooda tiradiisa oo kale oo min nasabin nafley ah cadad way manaa wa cadadu anfaasi maa fi lkowni min nasabin nasab waa waa nafleyda ruuxleyda waay manaa ayb bimacnaa salligaasi korkooda ha ahaado intuu xidig iftiimayo intuu xidig iftiimayo bimacnaa intay adduunyadu jirto soo maa saas way macnaa iyo qoraxda barqinkii intay soo baxayso muxuu barqin u yidhi qoraxdu barqinka wayna ka horaysaa wayna ka dambaysaa lanna yani barqinku waa xilliga ay qoraxdu ay yani ugu nuur badan tahay dhaha waxayna yidhaahdaan gabayga inta badan meeshaasay mariyaan ragga gabyaay marka waxaase ka wadaa maalintii o dhan baa laga wadaa maalintii saas daraaddeed qur-aanka kariimku ay ku timi soo washamsi wa duxaaha iftiinkeedaa laga wadaa soo marka wax weeyaan duxaagaasi cabirka aad buu ugu yimaada ama nusuusta ha noqoto ama gabayga ha noqoto marka maa shamsu duxa طalacat iyo inta inta neefsata ee kownka joogta neefsigooda inta laeg in la eg kownka inta joogta kor iyo hoosba neefsigoodu intee buu dhan yahay ya sakankiiba intee baad neefsanaysa adiga makhluuqoo dhan neefsigiisa marka lagu daro kuwa badda ku jira kuwa bariga jooga kuwa kor jira kuwa hoos jooga intee leeyahay soo ma fara badna waxaa laga wadaa warkaasoo dhan isku soo uruuriye salli aan tira lahayn ilaahu ku salli waay salli aan tiro lahayn oo fara badan ilaahu ku salli nebiga iyo aalkiisa iyo saxaabada iyo taabiciinta maa laaxa allow korkiisa ahaato salaadaasi mukhtaarka iyo aalka iyo saxbiga iyo taabiciinta korkooda salligaasi ha ahaado maa laaxa inta uu iftiimayo najmun xidig iyo wamaa shamsu duxaa inta ay qoraxda barqinku talacad ay soo baxday intay soo baxayso wacaddu anfaasi wacadadu anfaasi wamaa cadadu anfaasi maa fi lkown iyo inta kownka dhexdiisa inta ku nool neeftooda tiradeedoo kale oo min nasamin maaday bayaaniye u tahay maa fi lkowni oo min nasamin ruuxley ah nafley ah macnaha inta ay neefsanayaan iyo neeftooda tiradooda intaa in leeg ilaahu salliga ku salli nebigaaga muxuu ahaayey oo ammaan wa bacdu intaa kadib intaasi marka waa hordhac waa muqadimo waa araar hadduu maqsuudkii galay marka sheekhu halkan wuxuu ka gudagelayaa cilmiga shareecada barashadiisa iyo ahmiyadda uu leeyahay maxaa yeeley isaga asaasa diintu waxay ka bilaabataa cilmi bay ka bilaabataa kulligeed towxiidkeeda muxuu ahaaye axkaamteeda akhlaaqdeeda kulligeed cilmi bay ka bilaabataa asaas ka horreeya ma jiro asaaskii diintu ku bilaabay marka oo barashada diinta ah wuxuu marka wabacdu wabacdu man yurid ililaahu alcadiimu bihi khayran yufaqihu fii diinihi alqiyami wabacdu intaa kadib man yurid illaahu cidduu alla la doono allihii alcadiimu ee weynaa bihi isaga khayran uu khayr la doono yufaqihu wuxuu fahansiiyaa fii diinihi diinkiisa dhexdiisuu fahansiiyaa diinkii alqiyami ee toosnaa alqiyami ayb bacdudaasi bimacnaa hadalkii horaan ka soo wareegnay maqsuudkaan gelaynaa waay man yurid ilaahu alcadiimu bihi khayran yufaqihu fii diinihi alqiyami wuxuu tilmaamayaa xadiidkii mucaawiya fi saxiixayn ee nebigu yidhi sal lla ley wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ruuxuu ilaahay khayr la rabo diinta ayuu fahansiiyaa nacam maxaa ka fahmad meeshaas mafhuumu lmukhaalafu waxa weeye man lam yurid illaahu bihi khayran lam yufaqihu fi hadduusan addoonka ilaahay khayr la rabin diinta fahamkeedaa la garamariyaa diinta ma fahmo limaada lianna khayr oo dhan wuxuu salka ku hayaa cilmiga caqiidadii iyo tawxiidkii waxay salka ku haysaa asaas waa cilmiga caqiidadii ma saxmayso cilmi la-aan saas daraaddeed alla muxuu uhi faclam annahu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah faclam cilmi baa ka horey haddiiba towxiidkii asaas cilmi uu u noqdayna cibaadaadkii iyo acmaashii iyo mucaamalaadkii warkooda iska baddaha saas daraaddeed ayaa cilmigu asaas u yahay wax walba khayriyada ruuxana uu asaas u yahay marka fiqigaas ilaahay diintuu fahansiiyaa fiqigaasi wuxuu soo waxaa soo gelaya fiqhi fi usuul اddiin iyo fiqhi fi اlaxkaam wاlaadaab wاlakhlaaq kulli way soo gelaysaa yani diinta inaad usuusheeda iyo masaa-isheeda ictiqaadka iyo inaad fahanto waana midkay culimmadii hore ku tilmaami jireen alfiqhu labar alfiqhu alakbar fiqhiga weyn ee kan axkaamtaba ka weyn wax weeyaan waa fiqhiga masaa'il tawxiid iyo caqiidada saxda inaad fahanto waa waxaa kaloo soo gelaya saan tilmaannayba axkaamta tafaasiisha axkaamta axkaamta iyo tafaasiis shareecada mucaamalaadka aadaabta akhlaaqda cibaadaadka way soo gelayaan macnaha ayb fii diinihi alqiyami alqiyami saasaa la xarakaynaya ah, alqayimi la dhihima alqiyami saasaa qur-aanka ku sheegay soo qayim la marka waa la shadi laakiin haddii la qiyam waay qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraaطin mustaqiim diinan qiyaman milata ibraahima xaniif saasuu wada maanaa qiyam marka waa toosan wey manaa ayb waxada rabbii waxada cala almuuminiina calaa tafaquhi اddiini maca indaari qowmihimi waxaha wuu booriyey rabbi rabbigay waxada wuu tirtirsiiyey almu'miniina mu'miniinta wuxuu ku tirtirsiiyey calaa tafaquhi اddiini diinta fahankeeda maca indaari qowmihimi qowmkooda inay u digaan lala qabo allah tabaaraka watacaala muminiinta wuxuu amray oo ku booriyey oo ku tirtirsiiyey inay diinta fahmaan faham keliya ma ahe weliba markay fahmaan inay tolkooda iyo dadkooda u digaan oy waxbaraan oy xumaanta ka reebaan oy diinta u shaqeeyaan saasuu ilaahay tabaaraka watacaala ku booriyey ayib waa laba qodobo inay marka hore iyagu fahmaan markay fahmaan kadibna inay digaan oy dadka gaadhsiiyaan wuxuu tilmaamayaa aayaddii fi suurati tawba wma kana lmuminuuna liynfiruu wma kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafra min kuli firqati minhum طaa'ifa liytafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum ida rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun yacni inay firqo muminiinta ka mida baxaan oy diinta soo fahmaan markay soo fahmaanna dadkoodii ay u digaan markay u soo noqdaan oo ay diinta fahansiiyaan oy khayrka u sheegaan labada arrimood bay aayaddu ay kulmisay alxahu cala altafaquh fi ddiin iyo alindaar <clears throat> waa labadaas badbaadadu ku jirta wey maanaa ayb <clears throat> wamtana rabbii cala kuli اlcibaadi wakul lirusuli bilcilmi rusli bilcilmi fadkur akbar اnicami cilmigii buu tirinaya fadaa'ishiisa allah tabaaraka wa tacaala muminiinta waa ku booriyey waana amray waa ku tirtirsiyey waa qodob qodobka xiga waxa weeye wamtanna wuu galladaystay rabbii rabbigay calaa kulli lcibaadi addoommadoo dhan korkoodu ku galladaystay wa kulli rusuli rusushoo dhanna korkoodu ku galladaystay bilcilmi cilmiga ilaahay waa ku gallad sheegtay fadkur xus addoonkiiyow daalibkiiyow fadkur xus marka oo xusuusnow akbar annicami nicmooyinka midda ugu weyn oo ah cilmiga ah ya nicmooyinka taa ugu weyn yayna kaa bixin yayna kaa hoosbix wey macnaha imtana rabbii rabbigay waa galladaystay calaa kulli alcibaadi addoommadoo dhan dhammaantood buu ku galladaystay oo fadli iyo wanaag ku siiyey yani saas wey macnaha cilmiga iyo rusushoo dhan kulli alcibaad marka la yidhaahdo ilmiga uu baray ee galladda ah waxaa soo gelaya cilmigii adduunyada iyo kii aakharaa soo wada gelaya oo kan adduunyadana gaaladaa la baray kan aakharana dadka mu'miniinta ah kii adduunyadana waxbaa looga daray calaa kulli alcibaad callama alinsaana maa lam yaclam anagii soo marnay wa kulli rusli rusushoo dhan buu ilaahay ku galladaystay rususha cilmiga lagu galladaystay asalahaan waa cilmiga waxyiga awaa ah allah nabigii sal lay waslam markuu la hadlayay waa ka yidhi wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu اllahi calayka cadiima allah wuxuu ku baray nebi maxamedow waxaadan horay u aqoonin fadliga ilaahay korkaaga uu saarayna wuu weyn yahay aad buu u weynyahay ilaahay fadligiisa nebigiisa uu korkiisa dhigay waxaa ugu weyn waxyiga u weyn inuu rasuul ka dhigay hadalkiisana uu doortay inuu addoommada gaadhsiiyo fadkur marka xus addoonkiiu akbara nicami ilaahay nicmooyinkiisa middaa ugu weyn xus oo xusno qaybtaada qaado waay qaybtaada qaado bimacnaa wax weeyaan haddii nicamka kale lagu siiyo haddii adduunyo lagaa dharjiyo caafimaad caruur jago iyo kursi jaah wax kasta hadii lagu siiyo laakiin nicmada cilmiga lagaa qadiyaayey waxba ma haysatid laakiin haddii ilaahay cilmigaa uu ku siiyo waxaa kaa maqani ma badna saas way macnaa nicmadaa weyn marka xusuusna oo xus muxuu ahaayay iyana ku dhaafa yakfiika waxaa kugu filan fii daka yakfiika fii daka uulaa suurati nasalat calaa nabiyika acnii suurata alqalami wuxuu tilmaamayaa cilmiga meelaha lagu ammaanay ilaahayna addoommadiisa ku galladaystay oo qur-aanka ay ku soo aroortay meel meela meeshaa fiiri oo meeshaa fiiri oo suurad heblo fiiri saasu ku leeyahy yakfiika waxaa kugu filan fii daaka arinka dhexdiisa galladaa ilaahay iyo cilmiga sharafkiisa inaad ogaato waxaa kugu filan uulaa suuratin suurad midda ugu horeysay oo nasalad soo degtay calaa nabiyika nbigaa korkii nebigaaga korkiisa ku soo degtay acnii waxaan ka wadaa suurat alqalami baan ka wadaay suurat lqalam waa suuradde iqra' buu ka wadaa ayb ma suurat lqalm baa la yidhaha suurat lcalaq baa la yidhaha muxuu ka wadaa assuurat alatii dukirat fiiha alqalm buu ka wadaa wailaa magaca waxaa iska leh suuratu nuun baa iska leh nuun walqalm baa caanku ah saas wey laakiin wuxuu ka wadaa suuradda qalinka lagu sheegay buu ka wadaa saas wey manaa oo suuraddii ugu horraysay ee qur-aanka soo degtay ah saas wey manaa taa marka ahri buu ku yidhi oo maxay ku bilaabatay suuraddii ugu horeysay quraanka yani yani way soo degto nebiga ku soo degtay waxay ku bilaabatay iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram alladii callama bilqalam waa akhri ya iyo barasho iyo qalin waay soo ma waa barashadii oo maqsuudka ah iyo wasaa-ishii waxbarashada oo ah akhrinta iyo iyo qalinka iyo qoraalka waay marka meeshii ugu horreysay ee nebiga sal lay slm waxyigaba lagu bilaabay waxay ka bilaabatayba waxbarashay ka bilaabatay xaggee joogtaa marka adiga waxaa la rabaa markaad diinta soo gashaba ama aad caqlidaba inaad ka bilowdo marka iqra inaad halkaa ka bilowdo akhrin iyo qalin iyo barasho iyo fahan inaad ka bilowdo halkaasaa ilaahay marka ku ammaanay tabaaraka wa tacaala oo muxuu ahaayey suuraddaa ugu horreysay qur-aanka kusoo degtay nebiga kusoo degtay sal alla alay waslem kadaka fii ciddat اlaalaa'i qadamahu dikran waqadamahu fii suurati الnicami kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay cilmigii sharcigaa laga hadlayaa kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay qadamahu alla cilmigii waa hormariyey fii ciddati alaalaa'i nicmooyinka tirintooda dhexdooda ayuu hormariyey markuu nicmooyinka tirinayey cilmiguu u hormariyey dikran sheegid qadamahu waa hormariyey dikran xagga sheegidduu hormariyey fii ciddati alaalaa'i nicmooyinka tirintooda dhexdeeda ayuu sheegid ahaan cilmiga hormariyey ayb waqadamahu sidoo kale cilmigii waa hormariyey fii suurati nicami nicmooyinka suuradoo suuradda le suuratu nicam suuradda nicmooyinkana cilmiguu ilaahay wax walba nicmooyinka ka hormariyey laba suuradood oo qur-aanka ka midaba ilaahay nicamkiisa uu addoommada tirinayo ku gallad sheeganayo labadaba nicamka ilaahay wuxuu ku bilaabay cilmiga midda hore waa suurat araxmaan ya suurat araxmaan oo ay ku soo noqotay fa biayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan taqriiban kow iyo soddon goor bay ku soo noqotay nicmooyinka rabbigiin ee faraha badan insigii iyo jinnigiiyow teebaad diidantihiin teed beeninaysaan nicmada ugu horraysa marka ilaahay uu ku bilaabay waxa weye nicamkaa faraha badan waxa weeyaan waa cilmiga barashadiisa suuraddu maxay ka bilaabatay alraxmaan callama alqur'aan soo ma jeed marka nicmatu tacliim ayaa waxay tahay uula nicam kulligeed iyadaa ilahay u hormariyay markuu tirinayo nicamka ayaduu horay mariyey inta kaleo dhan way ka dambeeyeen macna waqadamahu fii suurati اnicami suuratu nicam waa suuratu naxli suuratu naxli baa waxaa loo yaqaanaa suuratu nicam saasay dhihi jireen aimmadii salafka qaar ka mid a ah. sababta wax weeyaan suuradda inteeda badan ilaahay wuxuu ku sheegayaa nicmooyinka khaaska iyo kuwa caamka uu u galay ee makhluuqa uu galay khaasatan aadamaha u galay iyadana allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku bilaabay nicmat اlwaxyi waxaa la yidhi ataa amru اllahi falaa tastacjiluuhu subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun intaa waa hordhac waa madhal waay nicamkii baaba la bilaabay marka yunazilu اlmalaa'ikata biاlruuxi min amrihi cala man yashaau min cibaadihi halkaasay nicam ka bilowdeen malaa'igtu alla soo dejiyaa wuxuu la soo dejiyaa waxyiga cidduu doonoo addoommadiisa ka miduuna ku soo dejiyaa waxyiga in malaa'igta loo soo dhiibo rusushana la soo gaadhsiiyo ayaa nicmada koobaad ah waxyiguna muxuu yahay soo cilmigii ma ah marka suuratu nicam oo suuratu naxli ah nicamkii ilaahay tirinaya iyadana wuxuu ugu horraysiiyey nicmat alcilmi oo waxyigu uu ka turjumaya macnaha saasuu ka wadaa biruuxi waxaa laga wadaa waxyigaa laga wadaa macnaha ayb marka labadaaba ilaahay tabaaraka wa halkaana cilmigii waa ku sharfay wamayaza wamayaza allahu xataa fi ljawaarixi ma minha yucallamu can baaqin wamuqtashimi wamayaza allahu alla wuu kala soocay xataa fi ljawaarixi xataa xayawaanaadka lagu ugaadho maa oo minha maa alladii midka oo minhaa iyada ka mida yucallamu oo wax la baro can baaqin buu ka soocay mid xadgudba wamuqtashimin iyo mid iska hagabsada mid isagoon wax aqooninoo jaahila yani waxba iska tilaabsada halkan wuxuu ka hadlayaa fadaaisha cilmiga iyo barashada diinta ma ahee cilmiga si ahaantiisaba xataa xayawaanaadka kaleeta buu ilaahay tabaaraka wa tacaala fadli iyo dheeraad ku siiyaa wuxuu miaal ku keenay jawaarixda waxaa la yidhaahdaa xayawaanaadka iyo shimbiraha lagu ugaadhsado sida eydoo kale baalkan la yidhaahdo muxuu ahaay shimbirahan baalka la dhihi jiray galayrkoo kaleeta iyo shimbiro waxaa jira yacni ugaadha qabta oo loo diro eydana waa loo diraayo way qabtaan marka qur-aanku waa sheegay suuratu suuratulmaa-ida shimbirka ama eyga aada wax bartay oo aada bartay ugaadha sida loo qabto oo mucallamka ah ugaadha uu qabto oo uu dilo ugaadhii baad ku dirtay bismi illaahi baad tidhi markaasaad eygii fasaxday ama shimbirkii baad fasaxday ugaadhii buu qabtay si u hayay nolol maada ku gaadhina way dhimatay isagoo kor joogoon cunin oo dul taagan baad ugu tagtay ayadiina ay dhimatay ma bakti baa mise waa la cuni waa la cuni sababtu maxay tahay laba shay kow markaad diraysa bismillaahi baad ku dirtay waa mindidii oo kale waay marka labaad weeyaan waa ey mutacalimo waay ey aan waxba la barin oon aqoon lahayn oo jaahila haddaad dirto ood ugaadhi ku fasaxdo oo uu qabto ya ma bakti baa mise waa waa la cuni waa bakti maxaa labadan ey kala saaray ya cilmi baa kala saaray eygii wax la barayna yani wuxuu dilay waa la cunay eygii jaahilka ahaa wuxuu dilayna ya bakti waay maanta haddaad bismillaahida ku hayso waxba xalaalayn maayo soo marka cilmiga sharafkiisa xataa eygiibuu kala saaray oo ilaahay ku kala soocay tabaaraka wa tacaala taasuu doonayaa sheekhu inuu yidhahdo wuxuuna tilmaamayaa yani aayadda fii suurati almaa'ida ku jirta yas'aluunaka maada uxilla lahum qul uxila lakum alayibaat wamaa callamtum min aljawaarixi mukallibiin tucallimuunahunna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum waxay idiin qabtaan cuna waxay adiga wuxuu kuu qabtay waa shardi waa inuu mutacalim yahay bismi illaahina aad ku dirto midda saddexaadna markuu qabto waa inuusan cunin saasaabaa lagu garanba inuu mutacalim yahay inuu mucallam yaha wax la baray saasaa lagu garan hadduu markuu qabto adiga kumuusan qabsanin qabanin isagaa qabsaday markaa banaanka gamar bakti wey marka saas weyaan marka ujeeddada taas waay wamayaza waa kala soocay allahu alle xataa fi ljawaarixi xataa xayawaanaadka lagu ugaadho maa alladii midkii minhaa oo iyada ka mida ah, yucallamu oo wax la baro can baaqin buu ka soocay mid gardarro wada mid muxuu ahay xadgudbaya mid isaga aan waxba la barinoo xadgudub wada oo wa muqtashimin iyo mid yacni wax weeye isaga oon ka fiirsanin oon fiirinin iska sameeyey iqhtishaamka waxaa la yidhaahdaa yani waxa weye iqhtashama almuqhtashim waxaa la yidhaha muqtashim waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa arrimaha sameeya min hayri fikrin walaa nadar isagoon shayga ka fiirsanin oo aan u fiirsanin oon fiirfiirinin isaga dhaca ayaa la yidhahdaa muqhtashim wadama rabbii tacaala aljaahiliina bihi ashadda damin fahuwa adnaa min albahami halkaa cilmigii baa lagu ammaanay iyo barashadiisii halkanna waxa weeye cilmiga cagsigiisa oo jahligaa baa lagu caayaya soo ma wabididdiha tatabayanu lashyaa waa shayga markaad barato lidkiisana waa lagu sheegay xumaantiisa wadama wuu caayay rabbii rabbigay tacaala korahaya aljaahiliina wax dadkaan waxba aqoonin aljaahiliina kuwa jaahiliinta bihi isaga jaahiliinta ku ah kuwaan isaga aqoonin ilaahay waa caaya ashadda dammin aljaahiliina bihi bilcilmi waa la dhihi karaa kuwa cilmiga jaahilka ka ana ama diinka aljaahiliina bihi bi hada ddiin kuwa diinkan jaahiliinta ka ah alla waa caayay ashadda dammin cay midda ugu daran buu caayay oo fahum ayagu jaahiliintu adnaa waa kuwa ka hooseeya min albahami xoolaha albahm waa jamcu bahiima ya xoolaha la dhaqdo way ka liitaan dadka aan aqoonta lahayn sidaasuu ilaahay halkaasuu gaadhsiiyey tabaaraka wa tacaala ayadana wuxuu tilmaamayaa aayadda ku timid fii suurati fii suurati alacraaf walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljini waاlins lahum quluubu laa yafqahuuna biha walahum acyunu laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaa'ika kal ancaami bal hum adaluu ula'ika hum alghaafiluun jahannamaa dadka loo diyaariyey waa insi iyo jinni intaba waxay leeyihiin quluub aan waxba fahmin oo jaahil ah indha aan xaqa arkin oon baranin aan akhriyin dhaga aan xaqa dhagaysanin oon cilmiga baranin kuwaasi alla wuxuu yidhi waa xoolahoo kale ulaa'ika kal ancaam waa xoolaho la dhaqdoo kale bal iskaba dhaafi hum iyagaa adallu ka baadinimo badan soo xoolihii baa xataa laga hoos mariyey sheekhu ma dhihin fahum adnaa min albahami adallu xoolihii la dhaqanaya xataa waa kasii liitaan mana ayb wadama rabbii waa caayay tacaala korahay aljaahiliina kuwa jaahiliinta bihi bi hada diin diinkan kuwa jaahiliinta ka ashadda damin caymida ugu daran oo fahum iyagu adnaa kuwa ka hooseeya wey min albahami xoolaha kuwa ka hooseeya waay walaysa muusan ahaanin walaysa khibtatun walaysa ma ahaanin khibtatun kamasho ilaa fitnatayni laba arrimood dhexdooda mooyaane humaa labada arimoodna alixsaanu fi lmaali xoolaha oo ixsaan lagu sameeyo aw fi lcilmi ama cilmiga dhexdiisaoo ixsaan lagu sameeyo walxikami iyo xikmadaha xikmadaha iyo cilmiga oo ixsaan lagu sameeyo halkaana wuxuu tilmaamayaa bini aadan shay ilaahay uu siiyey oo la kanto kamashada waxaa la yidhaahdaa ilaahu wixiisoo kale yaa i siiya inaad dhahdo wixiisoo kale inaad rabto haddaad wixiisa aada dhibsato ilaahay siiyey ama in ilaahay ka qaadaba aada markaasi aada rabto marka waa xasad marka waa xasadka la caayay laakiin haddaadan rabin in laga qaado isagiina aada la jeceshahay adiguna aada leedahay ilaahu intiisoo kale isii marka waxaa la yidhahdaa hibtaa la yidhahdaa waa kamasho way fiican tahay wixii wanaagsan in layskanto marka maxaa layskantaa sideesaba nabigu wuxuu uhi sal lay waslam waa xadiidka uu sheekhu tilmaamayee fi saxiixayn buu ku sugan yahay min xadiidi cabdillahi bn mascuud laa xasada ilaa fitnatayn wax laysku xasto oo laysku kanto ma jiraan ilaa laba shay mooye wax mudanba sideedaba inaad tidhahdo ilaahu yaa wuxuu hebel haysta isiiya waa un laba shay wixii kale mao mudnaba labadaa shay maxay yihiin rajulun ataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakatihi fi lxaq nin ilaahay xoolo siiyey oo uu ku saliday xoolihii inuu xaqa ku baabi'iyo diinta ku garab istaag masaakiinta si qaraabada ku xidhiidhi jihaadka ku bixi soomaali xoolihii buu rogayaayoo baabi'inaya wuxuu ku baabi'inayaa xaquu ku baabi'inaya kaasoo kale uu mudan yahay in la yidhaahdo ilaahow sidiisoo kale iga dhig ayb wa rajulu weyka labaad oo aataahu llahu ilaahay siiyey xikmatan ilaahay cilmi siiyey nin ilaahay cilmi iyo aqoon siiyey iyo xikmad oo fa huwa yaqdii biha wayucallimuhaa dadkiibuu ku kala saarayaa dadkiibuuna barayaa waa nin dadka diinta baraya kala saaraya garaha u kala qaadaya garsoore u ah diinta gaadhsiinaya kaana ilaahu isagoo kale iga dhig baa la yidhaahdaa labadaa wixii ka soo hadhay macno ma ya mid madaxweynehu kursi ku fadhiyo ilaahu kursigiisa ayaa isiiya waxbaa ku fale wax macnaa mid xoola haysto laakiin bakhayl laakiin tamashlaynaya oo xoolihiisa ku tamashlaynaya ilaahu isagoo kale iga dhig lama yidhaahdo soo ma mid jaah iyo magac leh laakiin aan macno weyn lahayn ilaahoo kale iga dhig lama yidhaahdo laakiin labada mudan inaad tidhaahdo ilaahu iyagoo isagoo kale iga dhig waa labadaas keliya nabi sal lla alay waslam taasuu sheekhu tilmaamaya labada ayaa ka marka ya labadaa waxaa ka mida cilmiga iyo xikmadda la siiyey waa dadka mudan haddaadan ahayn ilaahuu iga dhig in la yidhahdo walaysa ma ahaanin khibtatun ma ahaanin kamasho ilaa fitnatayni laba xaaladood ama laba arrimood dhexdooda mooye humaa labada arrimoodna waxa weye alixsaanu samafal khalqiga in loo samafalo fil maali xoolaha dhexdiisa lagu samafalo oo ruu xoolihiisa uu samaha iyo wanaagga ku bixiyo aw amase filcilmi cilmiga dhexdiisaoo lagu samafalo walxikami iyo xikmadaha dhexdood lagu samafalo oo dadka lagu kala saaro ummadana la baro oo la gaadhsiiyo labadaas ixsaan waxaan ka ahayn kamasho ma mudna mana istaahilaan ayuu xadiidku tilmaamayaa waana arrinta arrinta sheekhu uu beytka ku tilmaamayo hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslm